alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala baabka e, siddeed iyo labaatanaad inta aynaan baabka gelin waxaan yaro baraarujinayaa e, shaygu hadduu isugu jiro maradu xariir iyo wax kale uu isugu jiro jamaahiirta culammadu waxay qabaan alxukmu lilqaalib saynu soo sheegnay haddii haalibku uu yahay xariir yahay xaaraan buu noqonaya in la xidhaa haddii laakiin qaalibku aanu xariir ahayn oo shaygaan xariirta ahayni ka badan yahay inta xariirta ah ee qadarka aan xariirta ahayni uu ka badan yahay qadarka xariirta ah jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin markaas waa bannaan tahay oo waa la xidhan karaa laakiin daa'ifo yar baa jirta oo culammada ka mida oo odhanaysa qadarka ruksadu waa afar farood iyo wax la mid a laakiin wixii intaa ka badani rukso maaha xadiis yacni sidaasoo kale sheegayaana waa jiraa oo culammada qaarkood ay qaateen ibnu daqiiqin alciidi ay qaateen ayaa jira ah, laakiin muta'akhir buu ahaa ibnu daqiiqin alciid ee culammadii hore ee mutaqadimiinta eh, cid markaa waxa weeye sidaa ku tagtay haddayna jirin oo khilaafkiisa lagu ijmaacsanaa waagii hore wuxuu noqonayaa qowlkaasi midaan la qaadanayn laakiin haddii a'immadii hore iyo culammadii hore ay isku khilaafeen oo khilaafku uu qadiim ahaa min xaysu daliil waxaad moodaa inuu xadiiskaasi u dhow yahay laakiin culammada hadday ku kulansanaayeen yacni sida kale ay ku kulansanaayeen taasi waxay ka mid tahay calaamaadka lagu garto inuu mansuukh yahay iyo adilada lagu garto ayay ka mid tahay oo daliil inuu soo arooraa kuma filla in loogu camal falo yacnii adiladii waxay aqbali kartaa inay marka waxa mansuukha tahay marka ijmaac hadduu jiro culammadu ku kulansan yihiin si oo isku waafaqsan yihiin dhammaan culammadu inay wada khilaafaan xadiis muxkam ah ma suuragal aha marka waxa weeye ijmaac haddii la helo khilaafsan waxay noqonaysaa waxyaalaha ku tusinaya inay mansuukho tahay ku tusinaya ayay ka mid baabka siddeed iyo labaatan baabu satri cawraati almuslimiin wannahyi can ishaacatiha ligayri daruura ay baabu dikri fadli satri cawraati almuslimiin wuxuu u baab yahay cawraadka muslimiinta iyo ceebaha muslimiinta in la asturaa fadligay leedahay caddaynta la caddaynaayo ayuu u baab yahay ama sheegista la sheegaayo iyo wannahyi reebista la reebaayo ayuu u baab yahay can ishaacatihaa ceebaha in la faafiyo in la reebaayo ayuu markaa u baab yahay ligayri daruuratin ka fursan waa la'aanteed in loo faafiyo la diidaayo hadday daruura keensato waa halkeeda waxay noqonaysaa markaa faafinta markaa la faafinayo ama la sheegaayo ayaa markaa waxaweeye dani keensatay laakiin eh, danka liftay haddaynay jirin in ceebta la asturo weeye oo aan la faafin qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi ina aladiina yuxibbuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu ina aladiina kuwii yuxibbuuna jecel an tashiica alfaaxishatu inay xumaantu faafto jecel fi aladiina kuwii dhexdooda inay ku faafto jecel aamanuu rumeeyey lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasu aliimun ay mu'limun waxanuujinayaa xanuujinaya fi dunya walaakhira ifyo aakhiraba gudahooda ayuu ugu sugnaaday ifyo aakhiraba gudaheeda ayuu ugu sugnaaday cadaabkaas aayaddu suuratu nuur bay ku sugan tahay oo qisadii markii laga warramay ifkiga ayaa markaa la sheegay aayaddan waayo dee ganitaanka cid muslimiinta ka mida ah oo dhowrsoon zine lagu ganayaa oo warkaasi inuu faafo la jeclaystaa waa camal markaa xun weeye waa shaqo xun weeye oo waciid iyo gooddi iyo cadaab lagu mutaysanaayo caaisho iyo safwaanno waxay ahaayeen dad dhowrsoon oo wanaagsan bay ahaayeen oo ahlul khayra oo xumaan markaa ku sugani ayna jirin wanaag iyo khayr lagu yaqaano maadaamay sidaas yadaa ahaayeen cidda xumaantaa in laga sheego oo ay ka faafto la jeceli waxay noqonaysaa cid xun ayay noqonaysaa arrinkaana waxay ku mutaysanaysaa ciqaab iyo cadaab bay ku mutaysanaysaa aayaddana xukunkeedu waa caam oo labadaa shaqsi keliya lama sheegine wuxuu allah yidhi ina aladiina yuxibbuuna an tashica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu cidday doonaan ba ha noqdaan kuwa jecel inay xumaani ku faafto mu'miniinta dhexdooda maxaa la diidayaa marka ahluliimaankao dhan in xumaan inay ku faafto dhexdooda in la jeclaysto ayaa la diidayaa oo la reebaya xumaan inay ku faafto in lala jeclaadaana waxay noqonaysaa arrin xun oo yacni sheegaya yacni markaa niyad xumo iyo camal xumo markaa sheegayo markaa dee in mu'miniinta lala jeclaado wanaagga oo xumaanta lala necbaado baa iimaanku keensanayaa innagii darsigii shalay ku soo marray laa yu'minu axadukum xataa yuxibba liakhiihi maa yuxibu linafsi qofna markaa naftiisa lama jeclaa in xumaani markaa ka faafto oo markaa mu'miniinta dhexdooda ceeb iyo xumaani ugu faafto ma jecla sida aanu naftiisa ula jeclayn waa inuu mu'miniintana aanu la jeclaan xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyeyna muxuu sheegayey man axabba an yudkhala aljannata wayuzaxzax can annaari faltaati maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi walyowmi alaakhir walya'ti ila annaasi biladii yuxibu an yu'taa ilayh muslim baa saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kii jeclaysta in janno la geliyo naarna laga fogeeyo geeridiisu ha u timaaddo isagoo allahna rumaynaya maalinta aakhiree qiyaamadana rumaynaya isagoo sidaasa geeridiisu ha u timaado waliya'tii ila annaasi bialadii yuxibu an yu'taa ilayh dadkana ha ula yimaado ha kula dhaqmo waxa uu jecel yahay dadku isaga inay kula dhaqmaan wuxuu jecel yahay qof waliba inay dadku wanaag kula dhaqmaan inay ixtiraamaan inay qadariyaan inayna ku xadgudbin inayna dulmiyin inayna xaman inayna masabidin inayna xumaan ka sheegin hadduu qaldamo inay cudur daaraan yacni wanaag bay marka waxa yani dadku inay kula dhaqmaan u jecel yahay sidaa uu jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid a sidaa si la mida inuu dadka kula dhaqmo laakiin inuu yidhahdo anigana si wanaagsan ha laygula dhaqmo ha la ixtiraamo ha lay qadariyo haddaan qaldamo ha lay cudurdaaro yacani waxaa weeye haddaan cudurdaarto cudurdaarka layga aqbalo yacni yaan lay dulmiin yaan laygu xadgudbin yaan markaa lay xaqirin yacni ha lay qadariyo ha lay maamuso aniguna dadka sidaan doonaan ula dhaqmayaa dee tan noocaasi akhlaaq wanaagsan maha waylun lilmutafifiin aladiina ida iktaaluu cala annaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun culammadu waxay yidhaahdeen xagga raashimaday ku timiye laakiin fii kulli shayin waxaa ku sugan shay walba oofin iyo dhammaystir iyo tadfiif baa shay walba ku sugan siday salafka qaarkood yidhaahdeen shay waliba wuxuu leeyahay tadfiif wax laga nuqsaamiyo wax laga garcoodo iyo dhammaystir la wafeeyooo la dhammaystiruu shay waliba leeyihi marka xuquuqda markaa muslimiinta laftooda waa soo gelaysaa tadfiifka iyo wafaagu in la dhammaystiro in la oofiyo iyo in la nuqsaamiyo xadiiska laba boqol iyo toddobiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo shan iyo afartane wa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal laa yasturu cabdun cabdan fi dunya ila satarahu allahu yowma alqiyaamah rawahu muslim abi hureyre wuxuu ka soo wariyey eh, imaam muslim eh, inuu nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam qaala inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yasturu cabdun addoon ma asturo oo uma xilqariyo oo uma xilqariyo cabdan addoon fi dunya adduunyada gudaheeda uguma xilqariyo ilaa satarahu allahu yowma alqiyaama inuu allah asturo u xilqariyo mooyaane maalinta qiyaame yacnii addoon kasta oo addoon kale oo muslim ah u xilqariyey oo ceebtiisa asturay ilaahay baa maalinta qiyaame isagana ceebtiisa astura oo u xilqariya oo aan fadeexadin rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskana waxaa laga qaadanayaa in ciddii marka waxa weeye muslimiinta u xilqarisaa oo asturtaa oo ceebahooda marka waxa weeyaan aan fadeexadin ilaahayna aakhiro inuu u xilqarin doono waxay culammada markaa ka qaadanayaan aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa waxaa kaloo laga qaadanayaa camalka cidda ilaahay dartii u samaysa isagoo iimaan iyo ikhlaas ku sugan arrinka la timaada inay marka waxa weeye sabab u noqonayso khaatimadiisu inay wanaagsanaato inay sabab u noqonayso ha yeeshee culammadu waxay yidhaahdeen addoonka ay fiican tahay in la asturaa wuxuu noqonayaa waa addoon yacni qalad ka dhacay oo sida kale waa u wanaagsanaaya addoon caadaystay ma aha oo xumaanta la jahraya ruuxa markaa waxa weye xumaanta aan qarsanaynin oo maxishooda ah oo wuxuu doono samaynaya oo xumaantii caadaystay kaas in la asturaa ma fiicna yidhahaan culammadu oo wuxuu ka sii qaadayaa inuu sii kordhiyo mar walba sii farabadiyo taasuu ka sii qaadayaa dulmiga iyo xadgudubkana yacni aad iyo aada usii badsado taasaa ka dhalanaysa laakiin cidda marka waxa weye wanaagsane sharafta leh ee marka waxa diin ahaan fiican ee laakiin wakhtiyada qaarkood qaldamay ciddaasaa waxa fiican tahay in loo xilqariyo la asturo ay fiican tahay xadiis baa wuxuu ku soo arooray aqiiluu dawi lhayaati casaraatihim in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni markaa u dhaafa dadka sharafta leh waxaa u dhaaftaan dhacdhacoodi iyo qaladkooda u dhaafa marka cidda marka fusaaqda ah ee caadaysatada ah ee xumaanta caadaystay isagu inaan markaa loo dhaafayno ay fiicnayn in loo dhaafaa ee kiiska ay galeen in lagu qaado ay fiican tahay hadduu xad keensanayo iyo hadduu markaa tacsiir keensanayo mid walba si dulmiga iyo xadgudubka looga qabto dadka inay fiican tahay bay culammadu markaa ka qaateen marka sidaas aawoodee cidda loo xilqarinayaa waa cid markaa waxa weeye wanaagsan laakiin qaldantay oo qalad ku dhacay yacni ciddaas weeye laakiin cid xumaantii la jahrayso muujisanaysa oo aan qarsanaynin oo iska caadaysatay oo baraysatayba ciddaas markaa in loo xilqariyaa ma fiicna waxay noqonaysaa kiiska ay geysteen in marka waxa lagu qaado yacni markaa lana kashifo marka waxaa soo gelaya cidda bidcada iyo baatilka faafinaysa ee waxaweeye arrinkaa shubahaad u keenaysa ee nashrinaysaa in waxaweeye la fadeexadiyo oo jahligooda iyo bidcadooda iyo aqoondarradooda iyo inxiraafkooda in la caddeeyo la muujiyo aan loo xilqarin waxay soo gudagelaysaa noocaas kaley soo gelaysaa marka waxaweyaan ammaani kuma jirto marka iyaga in loo xilqariyo ee si dadku uga taxadiraan waa in xumaantooda la sheegaa oo markaa la caddeeyaa si looga taxadiro oo laysaga ilaaliyo taasina nasiixaday soo gelaysaa dadkii looga digaayo oo lagaga marka waxaweyan caydhinayo waxaa kaloo la mid a dadka fasaadka faafinaya oo marka waxaweye afkaarta xun ee qaldan markaa faafinaya ama waxaweeye mukhadiraadka iyo waxyaalaha dadka markaa sakhraaminaya yacni markaa soo waaridaya hadday markaa waxaa khamro tahay iyo hadday xashiisho tahay iyo hadday waxyaalo la mida tahay kuwa noocaasoo kale ka shaqeeya ee muslimiinta waxaa ku faafinaya yagana in loo xilqariyaa ma soo gelayso oo fadli kuma jiro in loo xilqariyee waa in markaa waxaa lagu dhawaaqaa oo la caddeeyaa oo dadka looga digaa oo laga qabtaa xumaanta markaa ay yacni markaa ku kacayaan oo samaynayaan afkaaraha qaldan ee marka waxa weeye markaa yacni shareecada ka hor imanaya ee ama caqlaaniga ah ama waxa weeye marka caqli iska yacni marka caqliga inay markaa sheeganayaan inay raacayaan oo sharciga ay ka weecanayaan ama afkaaraha qaldan ee gaalada marka inay raacayaan oo faafinayaan ama ilxaadka ku baaqaya iyagana in loo xilqariyo ma aha waa in la fadeexadiyaa dadkana looga digaa lana caddeeyaa saas yadaa xadiidka laba boqol iyo siddeed iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo lix iyo afartane wa canhu abu hureyre xaggiisa waxa uu ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen qaala inuu yidhi qaala inuu yidhi abuu hureyre uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayaan maqlay kullu ummatii mucaafan ummaddayda dhammaantood waa la cafiyey Eh, ila almujaahiriin kuwa xumaanta markaa la jahraya ee muujisanaya mooyaane intooda kale oo dhan waxaweye waa la cafiyey oo bimacnaa waa la yska daynayaa waa la asturayaa oo waa loo dhaafayaa yacnii waxaa kale loo soo wariyey ila almujaahiruun laakiin sida waxa weeye fiicani waa sida marka waxaweyan yacni ila almujaahiriin nasbada markaysaga weeye yacni markaa nasbada ayaa fiican tan kalena adigu wejay leedahay oo culammada qaarkood marka ay ku tawjiihinayaan kuufiyiinta qaarkood yani marka ay qaateen ama kuufiyiintu ay qaateen wa inna min almujaaharati mujaaharada waxaa ka mida bimacnaa xumaanta in la muujisto oo la caddaysto waxaa ka mida an yacmala arajulu ninku inuu sameeyo bileyli habeenka gudihiisa camalan camal inuu sameeyo iyo shaqo uma yusbixu intaa dabeedna waa waa bariisanayaa waqad satarahu allaahu calayh wuxuu waa beriisanayaa walxaal qad satarahu allaahu calayhi allah uu asturay oo u xilqariyey ayuu waa beriisanayaa fayaquulu markaasuu wuxuu odhanayaa yaa fulaanu hebelow camiltu albaarixata kada wa kada camiltu waxaan sameeyey albaarixata xalay kada wa kada sidaa iyo sidaasaan xalay falay waxaa iyo waxaasaan ku kacay yaa waqad baata yasturuhu rabbuh waqad baata wuxuu bariyey oo bimacnaa ahaaday yasturuhu miduu asturaayo rabbuhu rabbigii oo u xilqarinayo wa yusbixu isaguna wuxuu markaa eh, noqday ama eh, wa yusbixu wuxuu waa beriistay yagshifu xaalu faydayo haddaad markaa akhawaatu kaana inay tahay u fasirto yagshifu jumlada ahi waxay noqonaysaa khabarkii bay noqonaysaa haddaad markaa waxa weeye wakhtiga subaxduu galay aad u fasirtana waxay markaa noqonaysaa in markaa yakshifa aad xaalayso wa yusbixu wuxuu waa bariistay yakshifu xaaluu faydayo ama yusbixu wuxuu noqday yakshifu mid faydaaya sitra allaahi asturka ilaahay mid faydaya oo dillaacinaya ayuu ahaaday oo isagu iskashifaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ummadda nebiga calayhi asalaatu wasalaam dhammaantood in la cafinayo oo salaamada iyo marka waxaa weeye xilqarinta loo daynayo oo lagaga tegaayo oo aan la kashifayn yacni loona dembidhaafayo dhaafayo dembidhaafka loo dembidhaafayaana waxay ku xidhan tahay mashii'ada ilaahay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeya ilaahay wuxuu u dhaafaa cidduu doono inuu u dhaafo marka waxay noqonaysaa ilaahay wuu cafinayaa marka loo fasiro in waxa weeye la yidhaahdo in shaaa oo aayadduna waa muqayada xadiiskuna waa mutlaq qaacidadana waxay tahay yuxmalu lmutlaqu cala almuqayad haddaba kuwa xumaanta la jahraayo oo caddaysanaya ama iska shifaaya oo intay xumaan sameeyaan xumaantoodii faafinaya kuwaas looma dhaafayo waxay noqonaysaa waciid loo goodiyayo noqonaysa waciid loo goodiyaayo inaanu ilaahay u dembi dhaafayn waciid loogu goodiyayo loogu hanjabayo ayay noqonaysa laakiin cidda dee waxa weeye asalkii tawxiidka ku sugan hadduu doono inuu ilaahay u dhaafo waa dhacdaa yacni waxa weeye saas yada waa dhacdaa marka xadiidkan laftiisa waa laga qaadanayaa tafsiilka mas'alada culammadu ay ku tageen oo kuwa mujaahiriinta inaan loo xilqarinaynin oo asturkaa looga tegaynoo loo daynaynin ee iyaga la kashifaayo waa laga qaadanayaa laakiin ciddii kale waa in la asturaa oo loo xilqariyaa ciddaan mujaahiriinta ahayn waa in marka waxaweye salaamada lagaga tagaa waa in la dhaafaa waa in marka waxaa yani layska daayaa waa in la asturaa oo loo xilqariyaa marka waxaweye saas waa laga qaadanaya mujaaharada lagama qaadanayo sida dadka qaarkood oo lumay ay u fahmeen hadduu qofku xumaanta la jaahro oo muujisto inuu gaaloobaayo gaalba yahay oo milladda ka baxay oo mujaaharadna ay tahay calaamad ku tusinaysa xalaashadkii qaar lumay baa sidaas ila ay yidhi warka noocaasi waa war qalada weeye culammada ahlu sunnati waljamacana ma qabaan oo qofku hadduu markaa xumaanta markaa la jahro oo u muujisto jahriga xumaanta lala jahray baa gaalnimo ahoo macsidaa lala jahray waxay sheegaysaa inuu ku gaaloobay dee war saxa maaha daliilla ma leh culammadii ahlu sunnana cid saa qabtay ma jirto cid saa qabtay ma jirto xadiiskan waciidka iyo gooddiga ku soo aroorayna wuxuu la mid yahay nusuusta kale waciiddad iyo gooddiga sheegaysa oo cidda caynkaa samaysaa janno geli mayso ama cidda caynkaa samaysaa naar bay gelaysaa qaarkood ay sheegayaan weliba khuluud ay sheegayaan laakiin shaygu markaanu ahayn gaalnimo aanu ahayn kufri akbar aanu ahayn milladda laga baxayo bilkulliya xataa khuluud hadduu ku soo arooro dee khuluudkaasi wuxuu noqonayaa khuluudu ahli lkabaa'ir laa khuluudu ahli lkufri waa khuluudun duuna khuluud ya ama waa sababun muqtadin lilkhuluudi lowla almaanic ama waa sabab keensanaysa inuu naarta ku waaro haddii maanicu diida aanu jirin maanica u diidaana wuxuu noqonayaa inuu naarta ku waaro u diidayaa asalka iimaanku inuu ku jiray qalbigiis ee haddii asalka iimaanku ku sugan yahay naarta inuu ku waaraa abadal aabaad ma dhacayso ma dhacayso marka calaa kulli xaal nusuusta sharciga ah in la kulmiyo ayaa waajib ah oo laysu keeno ayaa markaa waajiba ah. oo waxaweye qawaaciddii ahlusunna waljamaaca yacni marka lagu socdo sidaas yadaaba marka waajiba ah. yacni istixlaalku haddii shayga macaasida la xalaashado xalaalnimo laga ictiqaadiyo ama yacni biqasdin wa macrifa lagu sheego inuu xalaal yahay ama aanu dembi ahayn dee marka waa kufri akbar istixlaalkuna waxaa weeye maxay wa ictiqaadu annaha xalaal sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba uu ku fasiray wakayruhu min ahli ilcilmi ay dhammaan ku fasireen istixlaalku inuu yahay yacni waxa weeye in shaygani dembiga ahi inuu xalaal yahay in loo caqiideeyo marka haddii la ilaahay ma xaaraantinimaynaya haddii la yidhaahdo waa xalaal iyo haddii marka waxa weeye uu ruuxu marka waxa weeyaan yacni yidhaahdo waan garanayaa inuu markaa ilaahay xarrimay laakiin anigu marka waxa arrinkaa waa necbahoo col baan la ahay yani waxa weeye markaana qalbi baa maqan marna qalbi yani marka ayaa maqan qalbi marna qalbi ayay marka laasimsanaysaa inuu marka maqan yahay marka saas aawadeed suwarkaa dhammaantood waxay soo gelayaan ictiqaadu annaha xalaal yacnii asalkaasay ka mid tahay suwarka ay tirinayaan culammadu dhammaan halkaasay ku wada xarunaysa yacnii ficil keliya qofku uu sameeyo ama jahri ah ama dawaam ah ama ku noqnoqod ah ayaa istixlaal faa'iideynaya ahlu sunnati waljamaca ma qabaan waana markaa yani ictiqaad baatila weeye ictiqaad baatila weeyaan marka mujaaharadii waxaa soo gelaysa dee inuu shaarica ku sameeyo oo aanu qarsan bannaanka kula yimaado waxaa kaloo soo gelaysa inuu hoos u sameeyo dabeed uu ku sheekeeyo haddana faafiyo waxaa soo gelaysa hadda waxyaalahan cusub ee dadku ay sameeyaan waxyaalahay ku kaceen inay marka waxa weeye ku faafiyaan yacni markaa baraha bulshada ama xumaantiisii ayuu markaysaga meelaha ku faafinaya ama waxa uu sameeyey ama waxyaalo munkaraadu ku faafinaya waa nooc mujaahara wey mujaaharaday ka mid tahay marka waa anwaac yacni mujaaharada xadiiska laba boqol iyo sagaal iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo toddobiyo afartan wa bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hureyre can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa zanat ilamatu fatabayana zinaaha idaa zanat ilamatu addoontu hadday sinaysato oo fatabayana uu caddaado zinaaha sinadeedu ay caddaato falyajlidha ha garaaco alxadda xadka ha ka jaro ha garaaco ha jeedlo alxadda xadkii ha jeedlo ha garaaco walaa yusarrib calayha yaanu canaananin oo marka dagaalin tasriibku canaanta iyo dagaalka weeye yani qofkii waxa weeye markaa canaan kulul la canaananayo uma in zanat athaaniya intaa dabadeed hadday mar labaad sinaysato addoontii falyajlidha ha garaaco ha jeedlo alxadda xadkii ha ka jaro ha jeedlo walaa yusarrib calayha yaanu canaananin yaanu canaananinoo dagaalin uma in zanat ahaalisa intaa dabadeed hadday sinaysato marka saddexaad falyabichaa ha iibiyo falyabichaa ha iibiyo walow bixablin min shacar kulay ku tahay wuxuu ku iibinayaa bixablin xadhig min shacarin yacni markaa tima laga sameeyey yacni dhogor iyo wax la mida laga sameeyey kulay ku tahay wuxuu ku iibinayaa oo shay yar oo sahlan oo jaban haba siiyabee ha isdhaafiyo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay attasriibu altawbiikh tasriibku waa masdarkii walaa yusarrib marka waxa weye masdarkiisii qiyaasiga ahaa weeye attasriibu attawbiikhu waa waa canaanta weeye xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay haddii addoontu ay sinaysato xadkii ha ka jaro laakiin yaanu canaanin waayo canaantu waa tacsiir waa nooc cuquuba ah saas aawadee xadka in laga jaro iyo in marka canaan la ysugu daraa dee ma aha marka waxaa sax maaha oo marka baabka laga hadlaayo tacsiirta tacsiirtu waxay noqon kartaa waa cuquubo edbin ah cuquubada edbinta waxay noqon kartaa xidhis waxay noqon kartaa garaacis waxay noqon kartaa dagaal iyo canaan yacni canaan markaa la canaanto canaan laga taagtaago ayuu noqon karaa markaysa waxaa tacsiirtu anwaac badan bay ku timaadaa marka maadaama xadkii laga jarayo canaanta marka ayaan lagu samayn oo waxaa dhici kartaa dadka qaarkood dee in canaantuba kaga dhibaato badan tahay garaaca la garaacayo oo garaaca uu u sabri karo u adkaysan karo laakiin canaanta aan u adkaysan karin saas aawadeed yaan markaa la canaanin oo bilmunaasaba haddii ay dhacdo masalan inanoo kale inay markaa dembowdo oo ay markaa waxaweeye uur ku soo baxo zina ahi uur ku soo baxo xaalka caynkaas ah in waxa weeye markaa e, mar walba markaysaa la canaanto oo mar walba la dagaalo oo markaysaga ta noocaasi markaa waxawe mid u fiican ma wixii dhacay ma soo noqonayaan waa in towbadda iyo markaysaa in allah ay u toobad keento lagu hanuuniyaa wixii dhacayna dhace hadalka lagu yidhaahdaa nafteeda ayuu dhibayaa laakiin wax dhacay ma soo celinayo mana baajinayo haddii canaantaa loo joogteeyana waxaa dhici kartaa ama aad loo canaanto oo markiisaga loo joogteeyana waxaa dhici kartaa nafteeda inay dhib kale ku keento marka waxa weeye waa dariiqa hanuunka waa in lagu irshaadiyaa lagu hanuuniyaa oo la yidhaahdaa waxa weeye yacni toobadkeen allah u soo noqo nebigu muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caaisha yadaan sinaysan ayaa markii la masabiday wuxuu ku yidhi yaa caaishatu in kunti almamti bidembin faastakfir illaah ya haddaad tahay mid dembi ku dhacay allah dembi dhaaf weydiiso marka waxa weeye wuxuu tilmaamayaa haddii waxaasi jiraan dariiqa makhrajka ee farajka a buu u tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam hadday dhacday ma dhicine saasuu u tilmaamaya waxaana dhacda marka hablaha qaarkood marka waxa weeye waalidku aad iyo aad ay u canaantaan oo waxa weeye markaa dariiqii hanuunka aan lagu hanuunin oo towbaddii aan loo sheegin ee waxaweeye iyadii uun canaan lagala daalo inay qaarkood markaysaga naftoodaba ay galaaftaan ma dhibaato ka weyn ay ku dhacaan dhibaatadii markii hore ay ku dhaceen mid kaloo ka weyn inay galaan baa dhacda mararka qaarkood saas aawadeed yacni qofku waxaweeye inuu u nasteexeeyo oo dariiqa wanaagga u tilmaamo weeyaan xadiidku wuxuu sheegayaa mar labaad hadday sinaysato xadka ha laga jaro falyajlidha alxadda walaa yusarrib calayha yaanu canaani mar saddexaad hadday sinaysato ha isdhaafiyo ha iibiyo walow wax jabanba ha siiye waxaa laga qaadanayaa labadii goore horeba in lagu haysanayo laakiin xadkun laga jarayo laakiin hadday noqoto inay saddex goor gaadho xaaladda caynkaas ah in markaa la ysdhaafiyaa inay fiican tahay in la isdhaafiyaa inay markaysaga fiican tahay yacni sidaas ayaa marka waxaa laga qaadanaya marka xilqarintii way khusaysaa baabu satri cawraati almuslimiin wannahyi can ishaacatiha ligayri daruura yacni waa khusaysaa laakiin markay wixii farabataan waxay noqonaysaa waxa weeye dee inay wixii ka shifmayaan saasay noqonaysaa xadiiskan waxyaalahay ka qaataan waxaa ka mid a ah culammada qaarkood in waxa weeye addoonka ama addoonta cidda lihi inay xadka ka jarayso waana madhab saxaabada qaarkood ay qabeen dadka xorta ah iyo addoommuhu waa kala xukum duwan yihiin marka addoommaha sayidka lihi inuu xadka ka jaraayo culamada qaarkood waa ka dariishadeen saxaabada qaarkoodna waaba sameeyeen oo yacni markaa inay saa yacni sameeyeen waa dhacday laakiin xortii loogama qiyaas qaadanayo lama odhanaayo haddii addoommahaba sayidkoodu ka jari karo xadka dadka xorta ana cidda ka mas-uulka ahi waa ka jari kartaa ama cidaan xukuumad ahayn baa ka oofin karta xadkii oo ka jari kartaa la odhan maayo markaas taa culammadu waxay soo naqliyeen inay ku kulansan yihiin oo isku waafaqsan yihiin in waxa weeye dadka xorta ah cidda xadka ka jaraysa inay tahay xukuumad keliya oo dadka marka aaxaadooda bimacnaa afraadda dadka in iyagu xad ayna ka jari karin xadiiska laba boqol iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo siddeed iyo afartane wa canhu abuu hureyre xaggiisa wuxuu bukhaari ka soo wariyey qaala inuu yidhi utiya annabiyu sala allahu aleyh wasalam birajul nebiga waxaa loo keenay nin ninkaasoo qad shariba khamran khamri cabbay qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idribuuh garaaca garaaca ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaala abu hurayrata abu hureyra wuxuu yidhi fa mina adaaribu biyadih waxaa naga mid ahaa mid ku garaacay gacantiis oo gacanta la dhacay waadaaribu binaclih waxaa kaloo naga mid ahaa mid kabtiisa ku garaacay waadaaribu bithawbih waxaa kaloo naga mid ahaa mid maradiisa ku garaacoo marada la dhacay falamma insarafa markuu ninkii gaddoomay oo laabtay qaala bacdu alqawmi raggii qaar ka mida waxay yidhaahdeen akhzaaka allah ilaahay ha ku dulleeyo oo min alkhizyi laga keenay akhzaaka allah allah ha ku dulleeye culamada qaarkood waxay leeyihin waxaa laga keenay min alkhizaaya oo ilaahay ha kaaga khajiliyo oo bimacnaa waxaad markaa eh, ka khajisho oo ka xishooto yacni ha kugu sameeyo laakiin wejiga fiicani waa min alkhizyi in laga keenay akhzaaka allah allah ha ku dulleeye buuli qaala wuxuu uhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam laa taquulu haakada ha odhannina sidaas laa tuciinu calayhi ashaytaan shaytaanka ha ugu kaalmaynina shaytaanka ha ugu kaalmaynina shaytaankii ha caawinina si u sii lumiyo rawaahu rawaahuulbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey riwaayo kale waxay siyaadinaysaa oo abu daawuud soo wariyey walaakin quuluu allaahumma akfir lahu allahuma arxamhu ha yeeshee waxaad tidhaahdaan allaahw u dembi dhaaf allahw u naxariiso walaakin quuluu allaahumma akfir lahu allahuma arxamhu yacnii dembidhaaf iyo naxariis ugu duceeye yacnii xadiidku wuxuu tilmaamayaa nin saxaabiya oo ku dhacay inuu khamro cabbo in xadkii laga jarayey taasna waxaa laga qaadanayaa saxaabada afraaddoodu inayna macsuumiin ahayn oo ay dembaabi karaan xadna ku dhici karaan marka leeyahay waa cuduulna macnaheedu ma aha ma dembaabi karaan maaha waa dembaabi karaan dembigana waa dhacda intay dembaabaan qaarkood inay ka toobad keenaan ama intay dambaabaan in xadka laga jaro xad ay ku dhacaan deedna xadkii laga gooyo mid waliba waa dhacdaa ruuxuna hadduu markaa waxa weye xadka laga jaro xadkaa kafaara u ah isagaa kafaara gud ahoo dembigii ka daadinayo dembigii isaga ayaa ka daadinaya hadduu ka toobad keenana towbadda ayaa dembigii ka maydhays attaa'ibu min addembi kaman laa damba lah kii dembi ka toobad keena wuxuu ka dhigan yahay sidii mid aan dembi lahayn saasoo kale u ka dhigan yahay saxaabi baa jiray wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam khamrada marar fara badan cabbay oo mar walba nebiga loo keenay isagoo khamre cabbay saxaabiga caynkaasaa marar badan buu cabbay khamriga waxaa xadiis kale sheegaya cidda tidhi waxa weeye lacanahu llah inuu cumar bnu khataab ka yidhi ninkaa qaala lacanahu llah maa aksara maa yu'taa bihi ila nabiy sala allahu aleyh wasalam ilaahay ha nacdale maxaa ka fara badan inta nebiga loo keenayo calayhi salaatu wasalaam isagoo xumaan lagu wado markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa talcanhu ha nacdalin fa innahu yuxibu allaha wa rasuulah ha nacdalin waayo allah iyo rasuulkiisuu jecel yahaye ha nacdalin waxaa laga qaadanayaa cid ilaah iyo rasuulkiisaba jecel haddana inay dhici karto inay dembowdo oo dembi xad ah ku dhacdo oo aan la odhanayn qofkii markaa dembi xada ku dhacay kaasi khayr ma leh minaan la odhanayn oo qofku waxaa dhici karta camal wanaagsan iyo camal xun labadaba inuu kulmiyo ya wa aakharuuna actarafuu bidunuubihim khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'a yacani waxa weeye cid wanaagsan baa waxaa dhici karta in camal wanaagsan iyo camal xun ay isku daraan labada mid waliba ay suura karta ibnu cabdilbar waxa uu yidhi ninkaasi waxa uu khamriga cabbay konton goor buu cabbay khamsiina mara xadiiska laftiisa maxaa ka muuqataa in marya labiyo saddex toonna aynay ahayn maa akara maa yu'taa bihi ila alnabiyi sala allahu aleyh wasalam yani wax fara badan in nebiga loo keena iyadoo khamra lagu wado baa xadiisku tilmaamaya haddana maca daalik dee ku noqnoqodka dembigii uu ku noqnoqonayey oo mar walba xadka laga jarayey haddana iimaankiisi uma burin haddana iimaankiisii uma burin oo dee ma noqon marka waxaa mid naaqid ku dhacay iimaankii burinaya oo islaamnimadiiyo iimaankii ay ka jabtay ma noqon marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in waxaweeye ciddii dambowda aan markaa lagu caawin shaytaankii oo aan la sii habaarin in loo duceeyo inuu ilaahay soo hanuuniyo in ilaahay wanaajiyo in ilaahay u naxariisto in ilaahay u dembi dhaafo in loogu duceeyo laakiin haddii la yidhahdo ilaahay ha dulleeyo waxay noqonaysaa shaytaankii oo lagu sii caawinaayo inuu sii lumo yani lagu caawinay waana in khayr kale la jeclaadaa khayr lagu caawiya baabka sagaaliyo labaatanaad baabu qadaa'i xawaa'ij almuslimiin baabu dikri fadli qadaa'i xawaa'ij almuslimiin danaha muslimiinta in la gudo fadliga ay leedahay sheegista la sheegaayo ayuu u baab yahay mubtadaa loo qadaraya haada baabu bayaani fadli qadaa'i xawaa'ij almuslimiin danaha muslimiinta in la gudo iyo xaajooyinkooda fadligay leedahay caddaynta la caddaynaayo u baab yahay qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wafcalu lkhayra khayrka sameeya waa khayr oo dhan lacallakum tuflixuun si aa u liibaantaan khayrka u sameeya wa qaala tacaala allah waxau yidhi wamaa tafcaluu wax kastaad samaysaanoo min khayrin khayr ah fa ina allaha bihi caliim allah waa u aqoon badan yahay oo waa og yahay ogaalka waa allah og yahayna waxaa ka dhalanaya inuu ilaahay ka abaalmarinaayo ayaa ka dhalanaysa marka waa idinka jazaynayaa bay laasimsanaysaa keensanaysa xadiiska laba boqol iyo koob iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo sagaal iyo afartan wa can ibni cumara radia allahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal cabdullahi ibni cumar wuxuu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu yidhi almuslimu akhulmuslim almuslimu muslim kastaaba muslimi muslimka kale walaal buu la yahay muslim oo dhan buu la walaal yahay laa yadlimuhu ma dulminaayo walaa yuslimuhu cid dulminaysa uma dhiibaayo ama cadow uma dhiibaayo islaamku waa u dhiibis weeye walaa yuslimuhu uma dhiibaayo cadow ama cid dulminaysa u dhiibi maayo gacanta kama gelinayo waman kaana fii xaajati akhiih waman kaana ku kastoo ahaaday fii xaajati akhiihi ay kaa'inan fii qadaa'i xaajati akhiih danta walaalkii inuu gudayo mid ku sugan ahaaday hee kaana allahu fii xaajati allah wuxuu ahaadaa oo noqdaa kaa'inan fii qadaa'i xaajati mid ku sugan dantiisa mid gudaaya inuu yahay mid ku sugan ayuu allah ahaadaa oo hadduu danta walaalkii gudayo inta uu danta walaalkii gudayo ilaahayna dantiisuu gudayaa yaa dantiisa ayuu gudaya aljazaau min jinsi alcamal waman faraja ku kastooo ka farajada ka fayda can muslimin muslim xaggiis ka fayda kuu doona ha noqdo muslimkaas kurbatan dhibaato ka fayda kurbaddaasi qadarkay doonta hala ekaato noocay doontana ha noqoto faraja allaahu canhu allah xaggiisa wuxuu ka faydaa bihaa kurbadaa uu ka fayday sababteeda kaga faydaa ba'du waa saabiyo kurbadaa uu muslimka ka fayday sababteeda kaga faydaa kurbatan dhibaato min kurabi yowmi alqiyaama dhibaatooyinka maalinta qiyaame iyo kurbooyinka maalinta qiyaame iyo shadaa'idda maalinta qiyaame ee kurbo ka mid a ah, ayuu allah ka faydaa waman satara ku kastoo astura u xilqariya musliman muslim muslimkaasi ku doonaha noqdo satarahu allahu yowma alqiyaama allah waa asturaa maalinta qiyaame oo u xilqariyaa oo fadeexadiyo ya yacni waxa weeye hadduu muslimka u xilqariyo oo ilaahay dartii ugu xilqariyo allahna aakhira ayuu u xilqarin doonaa aanu fadeexadinayn muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim ayaa xadiiska isku waafaqay xadiiskana wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye danaha muslimiinta in la gudo oo la caawiyo oo kurbooyinka laga faydo yacni kurbooyinkaasi way iska fara badnaan karaan daynkii waa kurbad waa dhibaato xaalad marka waxaweye cidhiidhiya u galay waa kurbad ya yacni waxa weeye masaarif uu waayo oo la caawiya waa kurbo isagoo haraadanu naftu hayso markaysa markaa in la waraabiya waa kurbo yani laga faydaayo yani weeye yani cid marka waxa dulminaysa in laga badbaadiyaa laga samata saara waa kurbo ya masabid la masabidaayo oo laga marka waxawa yani badbaadiyaa oo la caawiyaa sidii looga saari lahaa waxa weye waa kurbo yani laga faydayo yani waxaweyan xataa yani masalan fadeexadda markaysa markaa deecana arrin dembiyo u galay fadeexaddii markaysaga in laga daayo oo la fadeexadin waayaa oo loo xilqariyaa oo laga dhaafaa yacni waxa weeye waa markaa nooc kurba ah oo markaa waxa laga badbaadinaya oo dadka marka dee aadka u xishoonayo oo yacni markaa laakiin qaldamay in waxa weeye markaa aan la kashifin dee kurba faydisna waa tahay fadeexaddii laga ilaaliyo oo la asturo asturaaddiina waa too fadligan waa soo gelaya fadligan waa lagu helaya man satara musliman satarahu llahu yowma alqiyaama waxaa lagu xidha yowma alqiyaama camalka marka la samaynaayo qofku waa inaanu u samayn lidunya keliya waa inaanu samayn dadka qaarkood maxay sameeyaan iyagoo camal wanaagsan la imanaya allah dartiina ula imanaya hadda istusnimo kama aha inay magac ku doonayaan ma aha laakiin sadaqadda wuxuu u bixinayaa wanaagga wuxuu u samaynayaa yacni waxa weeyaan in ilaahay caafimaadka u ilaaliyo xoolaha u badiyo yacni waxaweye ubadka u badiyo dhibaatooyinka kaga daafaco adduunyada inuu ilaahay ku dhowro ayuu u samaynaya camalkan yaday caynkaa tahay waxaa ka miisaan weyn inuu u sameeyo kurbada maalinta qiyaame in ilaahay ku badbaadiyo oo sawaabkii aakhiro inuu ku helo inuu u sameeyaa waa inay noqotaa daafica ugu weyne camalka ula imanaya ee aynay noqon adduunyada ilaahay ha kugu dhowro dhibaatooyinkana ha kaga ilaaliyo yacni ubadka iyo xoolaha kugu badiyo masaa'ibta wareegaya ha kaaga daafaco yani waxa weye sidaas waa inaanu u samayn aakhire hadhow markaa muxuu la tegaya marka hadday markaa noqoto inuu ku doonayo uun inuu ilahay adduunyadu ku dhowro cadaabkii aakhire inuu kaga badbaado iyo janno inuu ka helaa ka weynaansha badan adduunyado dhan ya marka miisaanku waa inuu u bataa inuu u samaynayo lisawaabi alaakhira inuu janno ku gaadho naar kaga badbaado yacni waxa weeye taas waa inay noqotaa miisaanka ugu weyn ee ula imanayaa waa inay noqotaa maqsuudkiisu waa inaanu noqon keliya adduunyada aad ku heshid wax ilahay ha kugu dhowro ha kugu ilaaliyo ha kugu barakeeyo ya ashyaadaasi ha kugu timaado dariiqa laakiin daafica aad u samaynaysaa muxuu noqonayaa waxa weeye waa sawaabka aakhiro iyo jannada marka waxa inaad ku gasho raalli ahaanshaha ilaahay ku hesho cadaabka ilaahay kaaga badbaadiyo kurbooyinka iyo shadaa'idda maalinta qiyaame kaaga samata saaro maqsuud alacdam waa inu noqdaa saas xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa wa can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal man nafasa ku kastoo yacni markaa ka farajado oo ka fayda can mu'minin qof muumina ka fayda kurbatan dhibaato min kurabi iddunya dhibaatooyinka adduunyada ka mida nafasa allahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama nafasa allahu canhu ay faraja allahu canhu ilaahay wuxuu ka farajadaa oo ka faydaa canhu xaggiisa kurbatan dhibaato min kurabi yowmi alqiyaama dhibaatooyinka maalinta qiyaame ka mida waman yassara ku kastoo u fudaydiya calaa mucsirin mid waxa weeye markaa dhibban oo aan markaa daynkii wuxuu iskaga bixiyo aan haysanin mucsirku waa maxay waa qofaan waxba loo aqoon yacni maal waxba kama haysto ya hadduu doono dayn baa lagu leeyahay daynkii wuxuu iskaga bixiyo ma haysto wuxuu markaa waxa weyaan cuno iyo wuxuu markaa quuto ma haysto waa mucsir waa dhibban yahay ayuu u fudaydiyey yasara allahu calayhi fi dunya walaakhira yasara allahu calayhi allah waa u fudaydiyaa isagana fi dunya adduunyada gudaheeda waa ugu fudaydiyaa waalaakhirati aakhira gudaheedana waa ugu fudaydiyaa aljazaa min jinsi alcamal noocay camalkuu la yimi baa lagu abaalmariyaa waman satara ku kastoo astura oo u xilqariyo musliman qof muslima satara allaahu calayhi fi dunya walaakhira allah waa asturaa if aakhiraba wallaahu allah fii cawni alcabdi kaalmada addoonka uu kaalmaynayuu allah ku sugan yahay maa kaana alcabdu muddada addoonku ku sugan yahay fii cawni akhiih kaalmada walaalkii uu kaalmaynayo muddaduu ku sugan yahay ayuu allahna addoonka kaalmaynayaa kaalmadiisa ku sugan yahay intuu walaalkiisa muslimkaa kaalmaynaayo allahna waa kaalmaynayaa waman salaka ku kastoo qaado raaca ama gala dariiqan waddo waddadaasoo yaltamisu fiihi cilman waddadaa markaa waxa weeye ku doonaayo cilmi ku doonaayo waddadaasoo jumladu sifo waxay ka tahay ariiqan yaltamisu fiihi waddadaas uu ku raadinaayo fiihi ay fii suluukihi qaadistuu qaadaayo ama fiihi ay fii sababihi bisababihi sababtiisa uu ku raadinaayo cilman cilmi ku raadinayo ku doonayo cilmi sharci ah sahala allaahu lahu bihi ariiqan iljanna sahhala allaahu lahu allah wuxuu u fudaydiyaa bihi qaadista waddada uu qaadayo cilmiga uu cilmi raadin u qaadayo u marayo dariiqan wadda ayuu ilaahay u sahlaa ila aljannati xagga jannada wadda uu u raaco ayuu ilaahay u sahlaa oo u fudaydiyaa wama ijtamaca ma kulmaan qawmun rag ma kulmaan fii beytin guri kuma kulmaan min buyuuti illaahi guryaha ilaahay ka mid ah masaajiddaa loo jeedaa tacaalaa allah isagaa korreeye yatluuna xaalay akhrinayaan ma kulmaan kitaab allaahi kitaabka allah qur'aanka ay akhrinayaan wayatadaarasuunahu baynahum dhexdoodana ay isla baranayaan oo isla darsayaan oo isla akhrisanayaan oo isu dhigayaan oo kala dhegaysanayaan ilaa nasalat calayhim asakiina inay korkooda ku soo degto mooyaane xasillooni ku soo degto ya hadday saasi dhacdo xasillooni baa korkooda ku soo degaysa wa khashiyatum iyo inay daboosho mooyaane alraxmatu naxariise ay daboosho naxariis xagga allaah ah ayaa daboolaysa wa xafathum ay koobaabto almalaa'ikatu malaa'igtu ay koobaabto wa dakarahum allaahu allah ku xuso oo ka ag ammaano fii man cindahu cidda agtiisa ku sugan waxaa loo jeedaa malaa'igta uu ka ag ammaano oo fadligooda iyo darajadooda yaa allah wuxuu markaa u sheegaa yacni malaa'igta ayuu u sheegaa waman bata'a bihi camaluhu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waman bata'a bihi camaluhu ku kastuu dib u dhigo camalkiisu lam yusric bihi nasabuh ma soo dedejinaayo nasabkiisu ma soo hormarinayo hadduu isagu marka weye khayrkii iyo wanaaggii ka gaabiyo oo wanaaggii la iman waayo oo xaggaa ka habsaamo nasabkiisaa wanaagsan ma hormarinayo hadduu doona ha noqdo waxa weeye marka aalubeyt ha noqdo waa aalubeyde markaysa markaa isaga sii daaya loodhan maayo hadduu marka waxa waxaweyan yacni kufriyo gaaloobo dee markaa nasab kuma gelayo janno ku geli maayo abulahab waa nebiga adeerkii ruma aabbihii la dhashay markii uu gaaloobay allahna uu ogaa inuu gaalnimo ku dhimanaayo allahna uu ogaa inuu abulahab gaalnimo ku dhimanaayo dee wuxuu inoo sheegay allah inuu khasaaray abulahab tabbat yadaa abilahabin lahabin watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab yacni waxaa markaa khasaaray oo guuldarraystay abulahab ya yacni abulahab ayaa markaa guuldaraystay oo khasaaray yacni waxaa laynoo sheegay in markaa ubad iyo xooratoonna inay wax u taray maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab haddamaarata waxaa laynoo sheegay inuu ahlu naar yahay ruuxu hadduu markaa darajaadkii kamaalka asalkii islaamnimaba ku sugnaadee uu isagu markaa waxa weeye ku dadaali waayo khayraadkii iyo wanaaggii oo yacni markaa waxa weeye uu noqdo mid waxa weeye camalkiisii uu markaa yar yahay dee lama odhanaayo dadkii waxaweeye ka fadliga badnaa ka dadaalka badnaa ka camalkiiyo taqwada badnaa nasab ha lagaga hormariyo laodhan maayo oo isaga derajada sare ha la geeyo ya iyagana ha la hoosaysiyo laodhan maayo man bata'a bihi camaluh lam yusric bihi nasabu rawaahu muslim muslim baa xadiiska soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal in waxa weeye kurbaadka muslimiinta laga faydo inta la kari karo haddana kurbooyinka aadka u badan waxaa ka mid a ah dhibaatooyinka markaa biyola'aanta ee kolle jira in dad fara badani markaysaga biyihii ay la'yihiin marka ciddii aan biyihii iibsan karayn xayntii markaa ay haysteen ama xoolihii ay haysteenna aynay marka waxaweeye yacni marka ay ku liitaan ama aan laga gadanayn ama markaa waxa weeye markaa uh, sarar fiican ba aynay lahayn oo markaa aan iyagii ku fillayn yacni waxa weye in la caawiyo oo kurbada markaysaga laga faydo waxa weeye waa arrin fadli iyo ajar lagu helaayo sadaqadda biyuhuna waa fadli badan yahay oo dee biyaha waxaa laynoo sheegay qof dumaraa ey waraabisay ey ey harraaddan oo naftu hayso oo haraad daraaddii rayska leefleefaya ayay tidhi markaysaga waxa hayo waxa weeye harraadkii hayo kale markaasay waraabisay tii baa ilaahay ugu dembi dhaafay gabadhaasi weliba gabadh wanaagsan may ahayn marka hore camalla xun bay taqaanay muslimad waa ahayd oo te tawxiidkiiyo islaamnimada ku sugnay laakiin waxay ahayd gabadh saaniyada oo sinaysata iyadoo gabadh saaniyada ah ayaa haddana waxaweeye marka eygaa waraabisay oo liajli illaah u waraabisay ayuu ilaahay ugu dembi dhaafo jannada ku geliyey bal ka warraa cid muslim ah cid bini aadam ah oo weliba muslim ah oo ahlu tawxiida ah, cidda markaysa waxa waraabisa ka warran oo harraad ka waraabisa yacnii ey baa markaa la waraabiyaa janno lagu galaye bal xoolo ma yeedhaana cidda waraabisa ka warran oo naftoodii badbaadisa bal cidda marka waxaa muslim yacni marka waxaweye tukanaya oo ashahaadanaya cidda waraabisa ka warran carruuraha yaryar ee muslimiinta ah ee haraadku hayo bal cidda waraabisa ka warran marka waxa weeye fadli weyn baa ku jira marka waxaa laga qaadanayaa cidda sidaas u samaysa liajli illaah ilaahay kurbooyinka maalinta qiyaame ayuu ka farajadaa cid mucsira oo dhibban oo daynkii iska bixin kari weyday amaba ka dhaafta amaba ka dibdhigta amintii iyo wakhtigii uu daynku lahaa baa la gaadhay wakhtigaasaan bixinayaa wuxuu ku bixiyi waaye ya markaad hesho ordla kaalay buuli aa ka dibdhiga ya kuma waxa weeye markaa yoogayno kuma xaduurin ma odhan ilaaba ilaa dhig lama dhaqaaqdiin ama waxa weeye waaba ka dhaafayba waad weydee soo maaha waan kaa dhaafay or iska tag yacni fadli weyn baa ku jira xadiis kale maxaa ku soo array man andara mucsiran aw wadaca canhu yacni waxa weeye ninka markaa waxa ruux markaa mucsira oo dhibaataysanoo dayn lagu leeyahay oo daynkii iska bixin kari waayey daynkii ka suga waa ka dibdhiga inuu ka sugaa waaba waajibba haddaanu mar haysan ya fa nadiratu ilaa maysara waajib wey iyadu inuu ka dhaafaana waa sunne laakiin waa sunne waajibka ka khayr badan man andara mucsina wada canhu adallahu allahu fii dilli carshi yowma laa dilla ilaa dillu ilaahay harka carshigiisuu hadhiyaa maalintaan har kale jirin harka carshigiisa mooyaane harka carshigiisa mooyaane wuxuu kaloo xadiisku tilmaamayaa uu sheegayaa cidda marka waxa weeye walaalkiisa muslimkaa kaalmaynaysa allahna waa kaalmaynaya waa abaalmarintu noocii camalka ruuxa markaa dariiqa cilmiga u raaca cilmiga sharciga isagoo cilmi sharciga ilahay dartii u doonaaya ilaahay waddaduu jannada ku gelaya ayuu u sahlaa u fudaydiyaa marka cilmiga sharciga doonista la doonaayo liajli illah loo doonaayo ilahay dartii ikhlaas ay ka tahay in dariiq janno lagu gala uu yahay ayuu tilmaamaya wuxuu kale xadiistu tilmaamayaa cidda marka waxaway isugu timaaddaa guri guryaha ilaahay ka mid oo masjid isugu timaadda iyagoo markaa waxa weeye kitaabka ilaahay akhrinaya oo isla diraasaynaya oo isla baranaya yacni fadaa'ishan inuu helayo naxariis baa ku soo degta sakiina nasalat calayhim asakiina raxmad baa daboosha ya raxmad ayaa daboosha yacni malaa'igta ayaa koobaabta afarta arrin bay ku helayeen wadakarahum allahu fiman cindah wa arbacatu ashyaa allahna wuxuu ka ag ammaanayaa malaa'igtu ka ag ammaanaya marka fadli weyn baa ku jira in waxaweeye yani majliska mar waxa uu ruuxu u imanayaa inuu cilmi faa'iidaysto iyo inuu fadiilada kaleba helo hadduu is yidhaahdo inta la sheegayo waad garanaysaa fadaa'il kale uu ka heli karaa fadaaisha kale uu ka heli karaa waa maxay dee waxaweeye waxaa ka mida weeye in ilaahay ka ag ammaano yani malaa'igta agtooda wadakarahum allahu fi man cindah waxaa ka mida malaa'igtu inay koobaabto waa fadiilo kale ya istifaado cilmi hadduu ka helaayo iyo haddaanu ka helayn mar layba dee tadkiir buu ka heli karaa haddaanu xataa tacliim ka helin ila marka la dhegaysanaayo cilmiga mar waa tacliim marna waa tadkiir mar cilmi baa la faa'idaysanaya wax cusuboo qofku aanu ogayn buu markaa kororhsanaya marna waa tadkiiroo waanuu ka qaadanaya wuxuu og yahay loo sheegaya laakiin waa la xasuusinayaa ya waa la xasuusinaya wadakir fa ina adikra tanfacu almu'miniin marka waanadu mu'miniintay anfacaysa waxaa ka mid a ah marka waxaa yani raxmad baa daboonaysa waxaa ka mid a ah sakiino iyo xasilooni baa ku soo degaysa shay shanaad oo kale kaleo aan la sheegin baa jira xadiiskan aan lagu sheegin shaygaa shanaad waa maxay waa inuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka majliska cilmigaa ah fadhiya oo ilaahay dartii u fadhiistay inuu waxaweeye loo dembi dhaafo oo dembi dhaaf ay ka helaan markaasaa la yidhaahdaa ilaahayow waxa ku dhex jiraa hebeloo iska fadhiistay oo aan ka mid ahayn markaasuu allah wuxuu yidhahdaa hum qawmu laa yashqa jaliisuhum waa duul cidda marka waxabay la fadhiisataa ayna ku guul darraysanayn marka waxa weeye waxyaalaha laga hela waxaa ka mid mida ah dembidhaaf ayaa ka mid a ah. marka ma ahoo keliya waxaa laga helaa inay ku kooban tahay tacliim ee fawaa'id kalea ku jira fawaa'id kale ayaa ku jira waxaana markaa fiican marka majaalista cilmiga la yimaado in waxa weeye markaa xalqadda lasoo fadhiisto lagu soo dhowaado oo cidiba cidday uga dhowdahay yacni waxa weeye oo xalqadda ay soo galeen way ka fadli badnaanayaan sida axaadiista laga qaadanayo yacni marka waxa taqaarubka iyo soo dhowaanshaha iyo xalqadda iyo yacni sida loo fadhiisanayo saddexdii nin ee majliska nebiga sala allahu aleyh wasalam ee nin goobada loo fadhiyo sunnada marka waxa majlisku waa in si gooba a ah loo fadhiisto fa kadib bannaanba markaysaa cidi fadhiisato nin wuxuu soo galay meel bannaan buu arko meeshiibuu gala markaasaa goobadii loo fadhiyey ayuu fongartaas gala nin kalena meeluu ka gali waaye buuxdaa inuu cidhiidriyuu diiday dabeedna wuu daba fadhiistay ninkii kalena waa iska tegey kadib buu nabigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam saddexdii ninoo markaasuu wuxuu yidhi saddexdaa nin nin waxa weeye waa soo dumay oo bimacnaa xalqaddiibuu ku soo dhowaado soo galay markiisaga goobadii oo fa aawaahu llah ilaahayna waa soo dumay xaggiisuu u dhoweeyey nina waa xishooday dadkii inuu dhibo maadaama meel bannaani ayna jirin oo goobadii ka bannaan waageerkii loo fadhiyey meel ka bannaani maadaamaayna jirin inuu dadkii dhibuu cidhiidhiyo ayuu markaysaa ka xishooday oo fastaxya allaahu minhu allahna waa ka xishooday nina waa iskaga jeesta waa ka tegoo fa acrada allaahu canhu marka yacni waxa weeye majliska xataa aadaabta loo fadhiisanayo yacni sida markaa isu dhowaanshaha iyo goobada loo fadhiisanayo xalqadda cilmiga waxay ka mid tahay waxyaalaha fadliga gaarkii ku sugan yahay ayay ka mid tahay yacni saas yadabay ka mid tahay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk